markaasi uu daaqay beer qola ay marka nafashka waxa la yidhaahdaa waa mayra cashada mayra waa xooluhu markay daaqaan habeennimada marka asalka waxa iska jirtaa mas'ala eh, sharciya amba fikiya oo ahlulcilmigu kale laba qowl bay ku leeyihiin laakiin qowlka ay u badan yihiin waxa weeye xooluhu maalintii way fuufayaan markaa maalintii marka la sii daayo yacnii qofka beeraha leh ayay saaran tahay inuu beertiisa ilaashado marka xooluhu waxaa imaamnimadii daaqayaan ee ay baabiiyaan wuxuu noqonayaa u neef xuno dee waalan haddaanu ahayn waxaan mas-uuliyadda dadka dadkalihii qaadi maayaan laakiin xooluhu hadday habeennimadii daaqaan deeto beero sera oo dad leeyihiin ay baabiiyaan dhibaatada ay soo gaarsiiyeen xoolahaasi ay la yimaadeen qof kaleba mas-uul ka noqonaya waayo habeenkiinu isagu ceshado oo waxaa ku soo ilaashado weeyaan xoolihiisa laakiin maalintii xor bay xornima haystaan waxay daaqaan maalintii ninkaa shaqo laguma laha laakiin habeenkii hadday daaqaan amba uu mayraco amba ay nirtaan waxau bixinayaa wixii ay khasaare ay gaystaan ayuu bixinayaa qawl kaloo le bixin maayaan ma wuu jiraayo wax naafta iyo rag lamida ah ay qabaan marka eh, masaladan ayay xukumayeen aydan wallahu aclam ma arkaysaa eh, marka ilaahay wuxuu leehay subxaana watacaala wakunaa waxaanu ahaanay lixukmihim shaahidiin waa kii xukumay maaragtay eh, nabiyullaahi sulaymaan ayaa qadiyada hayay waa ku xukumay ninkan doorka lahaana inuu xoolaha haysto intay beertiisa heerkii soo gaadhayso kadib beertu marka heerkeedu soo gaadhana kii inuu celiyo marka idinkaa u baalaxan doona kutubta meelaha kale mudabaladka ah allah wuxuu leeyahy subxaana watacaala markay xukumayeen bal nimankaa ka warrama ummadda u sheeg fafahamnaa waxaanu fahamsiinay fafahamnaa waxaanu fahamsiinay haa qadiyadan amba xukunkii masaladan sulaymaana ayaanu fahamsiinin oo sulaymaan baa aabihiisa haye hmm. sulaymaan ayaa aabihiisa haye wa kullan ay waataynaa waxaanu siinay kullan midna arkada aataynaa waxaanu siinay xukmaa ayaanu siinay iyo wa cilmaa cilmi ayaanu siinay xasan markaa masaladan siduu u xukumay waxay ahayd labadii dumar ahaa israacay ee markay israaceen waa laba umulood mawjin markaa heer aanay midaba aanay garanaynin ilmaha dhashay ayay gaarsiisan yihiin baad moodaa goobta waxaa dhacday ilmihii yaraa labadii carruuray kala siteen ayaa bahalintu habeenkii meeshay u hoydeen u soo dhacay ayuu labadii caruur ahaa mid ahaan qaatay ilmihii bay isku qabsadeen marka markaa kii ilmeheeda la qaatay oo ka weynahay ayaa waxay samaysay way iska weyisay way iska hibrisay maogta nukurku markaasan yar bay doonaysaa inay ilmaha ka qaadato way ooyeysaa waxaa la yidhaha markaa daawud wuxuu xukumay kii weynay sulaymaan baa arrintii maqlay markaasuu yidhi uu dhageystay maxaa dhacay labada in caruur aan sanay baa mid la qaatay markaasana waa ilmahaydi maaha waa ilmahaydi deeta wuxuu hi midi ii keena waa odanaysaa kan idiin soo halay baan idin kala qorayaa ilmahan idiin soo halay ayaan idiin kala goynaya kii markaa dhashay baa nacdo oo tidhi waiskasi sulaymaana waa ilmaheediy ta kalena kala go haddii waxay doonaysaa inuu la jabo ilmaheed maadaama laqaatay kana uu dhinto kariinadaasi <laughs> wuxuu ka fahmay inaanaysan ilmaha dhalin markaa isaga sidaasi ayaa ilaahay u fahamsiiyey subxaanahu watacaala waataynaa waxaanu siinay kula midla arkada aataynaa xukmaa baanu siinay nebinimo iyo cilma fakasarnaa waxaanu sakiray maca daawuuda daawuud maciisana waxaanu sakiray aljibaala buuraha yusabbixna xaalay tasbixsanayaan buurahaas wadayra baanu sakiray shimbiraan wa kunnaa waxaanu ahaanay ba alla yidhi subxaana watacaala faacilina kuwii sidaa yeelay markaa nabiyullaahi daawuud calayhi salaatu wasalaam ilaahay wuxuu siiyey cod aad iyo aada u qurux badan izmaar ayaa rasuulku ku tilmaamaya salawaatu llahi wasalaamu calayh min masamiiri aali daawuud inuu aada cod wanaagsanaa markaa kitaabkiisa akhriyayo wax alla waxaa maqlaana la akhriyi jiray wey wacallamnaa waxaanu baray hu daauud farsamo yaqaanna wuu ahaa wacallamnaa waxaanu baray hu daauud sancata labuusin gaashaamada samayntooda ayaanu baray allabuus waa jamcu libsin waa shay la xidho malbuufa waa shay inta la xidho dabadeeta la isuga jiko iyo fallaaraha iyo waxyaabo lamid ah oo waxyaabaa ninka ay ka samayseen waxyaabaha rasaas socodiye weeye marka waa la xidho weeye kan gacanta lagu qabsan jiray maaha wacallamnaa waxaanu baray waxaan u daawuud sancata labuusin gaashaamada samayntooda ayaanu baray lakum idinka ayaanu idin baray waxaanu idinku baray gaashaama lituxsinakum si ay idin ilaaliso lituxsinakum iyaga faacila labuuskii lituxsinakum si ay idinka ilaaliso min ba'sikum dagaaladiina ee fahal antum ma fihi kuwa alla u mahadmaqi doona bimacnaa fashkuru istifhaamtani bimacna alamar weeye wasakarnaa waxaanu sakiray lisuleymaana waxaanu u sakiray alriixa dabeelaha ayaanu u sakiray caasifa xaal ay tahay tii dhabanaysa aada u dhacaysa waa markuu doono mararka qaarkoodna rukaa ayaa ilaahay ku tilmaamayo marna way dabacsan tahay marna way aad bay u dhacaysa caasifa xaal ay tahay tii dhabanaysa tajrii taasoo u soconaysa biamrihi amarka sulaymaanna ku soconaysa tajri ayadoo xaalay ku soconayso biamrihi baan ku sakray amarka sulaymaan ila alardi arladiina xaggeeda u soconaysa allatii arlada baarakna aanu barakaynay fiihaa oo ila shaam buu degan yahay ee waa iyaabka waa markay ku noqonayso laakiin markuu doonana xaggu doono ayuu u diraayeeyey wa kunnaa waxaanu ahaanay baa ilaahay leeyahy bikulli shayin shay walba caalimiina kuwii ku cilmi badan wa min ashayaabiin ay wasakarna tafsiirkaasaa ugu fudud waxaana u sakiray min ashayaadiini shayaadiinta xaggooda waxaana uga sakhiray sulaymaan man qaar baanu u sakhiray yakuusuuna quusa habbadnu quursa lahu isaga daraaddii u quusa biyaha dhexdooda oo dabeeta uga soo saara waxyaabo qiima leh shawharaad iyo wixii la mida ama ah. wa min ashayaadiini shayaadiinta waxaa ka ah man qaar baa ka ah marka min ashayaatiin waa khabarkii oo muqadama weeye yakuusuuna u kuusan lahu isaga ama wasakarnaa lisuleymaana waxaanu uga sakiray min ashayaadiini shayaadiinta xaggooda man baanu kaar baanu uga sakiray yakuusuuna u kuusa lahu isaga biyaha u dhexgala u muquurta oo wayacmaluuna una sameeya camalan camalna u sameeya camalkaasoo duuna daalika kaa la soo sheegay qayrkii ah oo weel iyo farsamo yaqaano iyo hawlo kale waxbay u qaban jireen wa waxaanu ahayn baa ilaahay leeyi subxaana watacaala lahum ayagana wakunnaa waxaanu ahaanay xaafidiina kuwii ilaaliya lahum ayaga oo bimacnaa sulaymaan iyo cid walba kuwii ka ilaaliya ayaanu ahayn baa ilaahay leeyi subxaanahu watacaala amba waxaad tidhaahdaa wa waxaanu ahaanay lahum ay lisulaymaana wa daawuuda xaafidiina kuwa ilaaliya oo waxaanu ka ilaalin jirnay shayaadiintu inay dhibaato soo gaarsiiso wa ayuuba wadkur xus ayuuba xus id waagii naadaa uu dhawaaqay rabbahu rabbigii uu dhawaaqay ee maxay uu yidhi annii ay biannii aniga mastan iyo waxay taabtay rabbigow addur dhib baa itaabatay wa anta adiguna arxamu araaximiin inta naxariisata ugu naxariista badan baa tahay markaa caban maayo shak waa ma aha laakiin waa baryo marka fahfiga iyo taagdarada ayuu ilaahay u sheeganaya falwaagaana xus oo fastajabnaa dabadeedaanu ka aqbalnay amba ka ajiibnay lahu lidaa-uud baryadii oo fakashafnaa aanu ka qaadnay ilaahay baa suweynayey fakashafnaa aanu ka qaadnay maa wixii aanu ka qaadnay dhibaatadii bihi isaga ku sugnayd ee min durin dhib ah min durin dhib ahayd aanu ka qaadnay oo fakashafnaa aanu ka qaadnay maa bihi isaga wixii ku sugnaa oo min durna aanu ka qaadnay bal waagaa xus oo waaataynaa aanu siinay hu ayuub ahlahu aanu siinay reerkiisii iyo wa mislahum kuwa lamid ana macahum maca ahlihi aanu siinay maxaanu u siinay raxmatan liajli raxma raxma daraaddeed oo min cindina xagkayada ka ahaatay iyo wa dikraa waanin darteed baanu u siinay lilcaabidiina kuwa la caabudaya la waaninayo oo ilaahay la xasuusinaayo nabiyullaahi ayuub calayhi asalaatu wasalaam ilaahay baa imtixaanay sida xadiis rasuulku leeyahay oo saxiixii uu tilmaamayo sideed iyo toban sannadood buu dhibaatadan ku jiray sideed iyo toban sannadood ayaa uu dhibaatadaa ku jiray oo ilaahay uu soo mariyey waxyaabo kutubtan eh, mufasiriinta amba eh, ahlu tafsiirku ay soo raraan baa iska jiro inta badan iskaga badan qasaska israa'iiliga ah una baahan in laga foorshigaysto aan la qaadan sida masalan iyagoo yidhaahda waabu uray oo googo-ay dirxibaa galay iyo wax lamid ah nabiyullaahi ayuub dhibaatada xooggada baa ku dhacday xanuunkaas sideed iyo tobanka sannadood hayay isagoo qurana lafahaantiisa imtixaanka ilaahay uu ku riday waxa kaloo dhibaatadu ay gaadhay ehelkiisa sidoo kale maalkiisiina way gaadhay ilaahayna waa ki ka fayday subxaanau watacaala sababkii ilaahay cudurkii hayey uu kaga qaadayna fii suurati saab waa ka ilaahay ku cadeeyey subxaanahu watacaala o ilaahay baa faray inuu dhulka ku dhufto lugta dabadaasa biyaha halkaa ka soo booda uu qaybna cabo qaybna uu ku maydo halkaasuu bururixka yidhi adeer biyuu ku maydhaye wadaad canduuf ku tufay lama sheegin kitaabka allahi ilaahay kuma taalo ilaahay wuxuu sheegay inuu yidhi dhulka ku dhufo dabeetana dhul siday biyo ka gutaaceen markaa qaybinaba kii muqtasalka u ahayd qaybta kalena sharaabba u ahayd qaybna ugu cadda qaybna uu ku maydha intaa waxaan ahayn cidda tidhaahda ayuubbaa kaga badbaaday dhibaatadii ay sheekeeyey iyada cirsiga waxaad kala oran jirid ma ogtahay markay akrayaan oo layska akriyey anaa kuntu maca ayuuba fi zamani ilbala wamaa bari'at balwaahu ilaa bikaflatii anaa lahu wakfa kasafnaa maa bihi min durin waataynahu lahu mislahu macahu rahmatan min cindina wa dikraa lilcaabidin wax kalo dawisatay jiri awhaamiyeeye awhaan wa ismaaciila xus wadkur ismaaciila wa idriisa wadalkifli xussan kullun kuwan lasoo sheegay dhammaantoodba min asaabiriin ayay ahaay wa adkalnaa waxaanu gelinay hum ayaga fii raxmatinaa baanu gelinay inahum ayagu min asaalixiina saalixiinta ayay kamid ahay wadanuuni xus waa nabiyullaahi yuunus nuunkana waa kalluunkii liqay nuun waa alxuug wada nuuni kalluunka kii saaxiibka ahaana daana waa saaxib wada nuuni kalluunka kii lahaana xus waa saaxib alxuug annuun waxaa la yidhahdaa xuudka ayaa la yidhaahdaa id waagii bal xusoo ka waran dahaba wuu tegey ama duqoonkiisi ka cadhooday muqaadiba caal uu yahay mid cadhooday waa la dartuu cadhooday oo fadanna uu maleeyey an lan naqdira inaanaan ciriiri gelin doonin calayhi isaga oo bahal calooshii intaanu gelino halka anaan si doonin marka qadara bimacnaa waxa weeye dayaqa qur-aankana way ku soo aroortayoo in badan baa lagu arkaa laftigani isagoo ku yimi faman qudira calayhi risqo oo kale marka allah subxaana watacaala fadanna uu maleeyey an lan naqdira calayhi inaanaan ciriiri gelin doonin amba an lan naqdira inaanaan ku qadari doonin calayhi korkiisa inaanu halkaa gelinno fanaadaa ee uu dhawaaqay balxus oo fanaadaa uu dhawaaqay fi dulimaat madowya dhexdooduu ka dhawaaqay fi dulimaati madowya dhexdood waxay culimmadu leeyihin waa habeen bahal baa liqay madow buu ku jiraa bahalku bog buu kusii jira ulumaati buu ka dhawaaqay madawiyad naj ah muxuu ku dhawaaqay allaa ilaaha mid xaq lagu caabudaa maana lama washaani waa mukhafafadi laa ilaaha mid xaq lagu caabudaa ma ilaa anta mooyaane subxaanaka ilaahay xumaanoo dhan baad ka inii anigu kuntu waxaan ahaaday min alaalimiin kuwa daalimiintaa mid ka mida ah amarkaaga la-aantii baan ku bahay sidaasuu leey waa ducaa ulmustajaabe baa la yidhaahdaayo qof kastoo muslim oo ku ducaysta ilaahay baryada waa ka aqbalay fastajaabnaa lahu sababtaka baryadii baanu ka aqbalay wanadaynaa waanu ka badbaadinay hu isaga min alrami murugadii dhibaatadii baanu ka badbaadinay wakadalika sidaasun baanu nundi u badbaadin doonaa almu'miniina mu'miniintana sidaasun baanu u badbaadin doonaa waa bishaaro wey waryahay ambiyada ilaahay sidaas ay ahaayeene awowo iyo meelo kale laguma meeraysan jirin ogtahay meelo kale laguma meeraysan jirin allah wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala wazakariya balxus warkii zakariyana sheeg id waagiina balxus naadaa uu dhawaaqay rabbahu uu yeedhay cad nebi ilaahay oo cid kale barya adagu sooyn bul haye waa shimbiro barigaagii aad shimbiro un ku dul meeraysan iyo maqaabir xawla alqubuur axni wuxuu ka helaya ma jirto yaduufu xawlaha cadday nuuray cadaysanay oo duuqsan laa ilaha illa allah yalla miskana wa zakariya id waagiba xujnaadaa uu yeedhay rabbahu rabbigii uu yeedhay wuxuu yidhi rabbi rabbigayow laa tadarnii hayga tegi fardaa xaala kawni munfarida xaal aan ahay keli ilaahayow kelidina haygu dilina ubadiso wa anta adigu khayru inta wax dhaxashaka ugu khayrka badan baa taagun baari fastajabnaa lahu isna waanu ka wax bannaybaa ilaahay oo fasakabna aanu ka oo wahabna aan u hibaynay lahu isaga yaxyaa ayaanu uhiba aanu u hibaynay dalkas oo wa aslaxnaa aanu u hagaasinay lahu isaga zawjahu haweenaydiisii ilin horada umay dheli jirin odaygna wuu gaboobay islaamkiin baa ilaahay subxaanahu watacaala cusboonaysiiye o odaygii islaamkiiba dhacay inahum ayagu kaanuu waxay ahaayeen lamaankaasi iyo reerkooduba yusaaricuuna kuwa u degdega fil khayraati u dhaqsada bay ahaayeen wayadcuunanaa kuwiina baryabay ahaayeen rogaba ay raagibiin xaal ay yihiin kuwii doonaya annaga abaalmarinta iyaga wa rohaba xaala kawnihim raahibiin xaal ay yihiin kuwii ka baqanaya cadaabka iyaga ama rogaba waxay noo beryi jireen doonis daraaddeed ay raxmadda yaga doonayaan iyo oo warahaba cabsi daraaddeed oo ay ka cabsanayaan ciqaabka yaga marka marna waynu xaalaynay marna cillo ayaanu u laqdaynay wa kaanuu waxay ahaayeen khaashiciina kuwii khushuuca bay ahaayeen lanaa annaga annaga ayay noo khushuucsanaan jireen baa ilaahay lagu subxaana watacaala waalatii bal haweenaydiina xus maryam la xusiyey ahsanad hagaajisay farjaha xubinteedii taranka ilaalisay waalatii maryamtiina xus maaragtay ahsanad haga ilaalisay de farjaha ilaalisay xubinteedii taranka oo dabadeed fa nafaxnaa aanu ku afuufnay fiihaa maryam wa ruuxinaa arwaahahaanu abuura mid ka ah. mida wa ruuxina arwaahahaanu abuura mid ah. ka mida idaafaduna waa litashriif wajacalnaahaa aanu ka wajacalnaa waxaanu ka yeelnay haa maryam wa wabnahaa inankeedaba aayatan aayad baan uga dhignay lilcaalamiin ina haadihi tani waa diini tawxiid ina haadihi tani ummatukum diintiinni weeye ay millatukum weeye ummatan xaal ay tahay xaale ummaddaasoo waahidata keliya waa diina tawxiid wa ana aniguna rabbukum baan ahay ee facbuduun icaabuda naxnu macaashir alambiyaa awlaadu callaatin diinunaa waaxid waasi rasuulku laha wataqadahu way ilaahistay way kala googoosteen amrahum arrinkoodii bay kala jabjareen qaybo ayay ka dhigdhigeen baynahum dhexdooda fataqadahu way kala googooyeen amrahum ay jacaluhu ka gacan baad odhanaysaa fataqatacu way kala kabtageen amrahum arrintoodii diintoodii baynahum dhexdooda kullun qolo waliba ka kufriyaya ka kalaba ilaynaa xagga iyaga raajicuun kuwii u noqon doona wey faman yacmal qofka sameeya min asaalixaati acmaasha wanaagsan qofka wax ka sameeya walxaal huwa mu'minun uu yahay falaa kufraana kafiraadi may ahaanin lisacyihi camalkiisa laga dafiri doono falaa kufraana kafiraadi may ahaanin lisacyihi wa inaa anaguna lahu rabkaasi mu'minka ah kaatibuuna kuw u qori baanu nahay baa ilaahi subxaana wa xaraamun waxaa ka reeban calaa qarya qolo waxaa ah xaaraamka ah oo taxriim qadariga ah qaryadaasoo ahlaknaahaa aanu halaagnay waxaa ka reeban annahum ayagu laa yarjicuuna inaanay soo noqon doonin falaa way soo noqon doonaan wey oo waa haddaynaan laada sila ka dhigin annahum laa yarjicuun inaanay soo noqon doonin baa xaaraam ahoo aakhire markay taganba waa la xisaabin doonaa weeyaan oo waa bacsigu aba waxaa tidhaah waxaraamu waxaa reeban calaa qaryatina waxaa ka reeban qaryadaasu ahlaknaaha aanu halaagnay anahum laa yarjicuun ay anahum yarjicuuna inay soo noqon doonaan ay adduunyada ku soo noqon doonaan ayaa xaaraam ah marka laadu waa fula weeye marka xataa idaa futixat marka la furfuro yajuuj yajuuj marka la furo xataa idaa istiftidaa la yidhahda xataadaas hadalku dabadeed buu bilaabmaa xataa idaa futixat marka la furo yaajuuja iyo wamaajuuju marka la furo waa laba qolo bini aadamka ka mida ah, oo xaal alla furfuro hum ayagu oo wahum ayagu min kulli xadabin meel kastoo taaga min kulli xadab meel kastoo taaga yansiluun ay ka soo yaaci doonaan yansilaanku waa orod yansiluun ay ka soo degdegi doonaan oo wakhtaraba uu dhowaan doono alwacdu wacdiguna uu dhowaan doono alxaqu xaqaahi e yaquuluuna yaalaysana jawaab yaquuluun waxay odhan doonaan dadku yaa ayay odhan doonaan kuwa halunsan faidaa amba qaarkood qaarkoodna jawaabtooda halkan ay rigaan faidaa isla markay kuwaas soo dareeraanba hiya qisa waa damiiru qisa washani baa la yidhahdaaye shaakisa faidaa hiya qisa ee shaakisa taytaajmi wey way taajmi doontaa oo kor bay u laadmi doontaa shaakisa taytaajmi doonta weeye absaaru aladiina kuwii indhahoodu way taajmi kafaruu gaaloobay waa weylanaa iyagoo leh qaa'iliina xalali bay taagni doontaay indha caddayn doonaan waa weylanaa ee qad kunnaa waxaanu ahayn fii kasla mooddaraan kaga sugan baanu ahayn min haadaa kan bale kunnaa waxaanu ahayn haalibuun sidaasay odhan doonaan wey allah wuxu uhi subxaana wa waxaa lagu odhan inakum idinka iyo wamaa tacbuduuna waxaad caabudaysaan min duuni illaahi alla sokadi waa kuwa raalga ka ah weeye xasabu jahannama jahaname xaabadeeda ayaa tihin xanfaste xasabu jahannama jahaname xaabadeeda ayaa tihin antum idinku lahaa jahanamada waarigoodkuu ku aroori baa tihin ba ilahay antum idinku lahaa jahanama waarigood low kaan hadday ahaan lahaayeen haaulaa'i kuwa aad caaburaysaan aalihatan ilaahyo dhab ahaan xaqiiqiya hadday ahaan lahaayeen maa waraduu kumay arooreen ha naartan kumay arooreen oo may jareen wa kullun mid la arka mid kii wax caabudaya iyo kii la caabudayba wa kullun mid waliba ka caabuday iyo kii la caabuday alla qayrkiiba fiihaa ee fii jahannama jahannama dhexdooda khaalidiina kuu ku lahum waxay ku leeyihiin fiihaa jahanamo dhexdeeda zafiir adeer alzafiir afsaxul aqwaal waxa weeye qaylada hore dabarku marku bilaawo soo mabaray way unkobi doonaan wey lahum waxay ku leeyihiin fiihaa wasiir hofteer bay ku leeyihin iyagun baa qaylin doona oo wahum ayagu fiihaa jahannamo dhexdeeda laa yasmacuun ma maqli doona way dhayadeelaya waala dhayatirayaabaa ilaahay ley subxaana watacaala laa yasmacuun waxba ma maqli doonaan allah wuxu uhi in aladiina kuwa sabaqat ay u hormartay lahum ayaga minaa xaggayaga ay uga hormartay alxusnata wanaagga badnayd ulaa'ika kuwaasi canhaa ay can jahannama mubcaduuna kii laga fogayn doona wey laa yasmacuuna ma maqli doonaan xafiisahaa guurkeyga la waa mishiin xoog weyn oo ilaahay ilaahay baa warama ogtahay xafiisahaa guurkeeda maqli maayaan sankadeedada way guuxaysaa moog oo wahum ayaduna maqli maayaan jahanamo guuxeeda e wahum ayagu siimaa kiibay ku dhex sugan yihiin siimaa kiibay ku dhex sugan yihiin ishtahat ay doontay anfusuhum lafahoodu waxay dooneen khaaliduuna kuwi kuwaariye ahlu samihimu khaaliduuna kuwi kuwaariye oo ku waarayaan baa ilaah subxana watacaala laa yahsuru ma muruga gelin doono hum ayaga alfasacu argagaxa alakbaru weyn argagaxa weyn ee dhihi doonaan ama muruga gelin doono ma marka mawdka la gowracayda ma marka maaragtay waa mawdkii ma argagax gelin doono amba geerida laftigeedana mee geeridu ma argagax gelin weyso ina bisaare wanaag baa loo sheegaya watatalaqaahum waxaa la kulmi doontaa almalaa'ika malaa'ig baana la kulmi doonta maxaa yeelan doontaa hadaakani yowmukum waa maalinkiini alladii yowmkii kuntum aad ahaydeen tuucadoon kuwii loo yabaho waryaadhadinkani waa maalinkiini baa la odhan doonaa yowma maalin baanu cabsi gelin doonin halkaa ku xig yowma maalin ayaanu cabsi gelin doonin ma og tahay argagaxa weyne nabawi aanu duuduubi doonno assamaa'a samada aanu duuduubi doonno ka dayisti dilli xaashida sida loogu duuduubo oo kale xaashida sida loogu duuduubo oo kale lilkutubi ay cala almaktuubi shayga lagu qoray oo masr mudaafun ilaa ilaa mafcuulihi xaashida marka la qoro warqadana maxku duldegtaa khadkaasoo kale khadkaa lagu laalaadaa wey iyagoo maalin nabu aanu duuduubi doono asamaaa samada aanu duuduubi doono kadayistigulli maaragtay xaashigaas duuduubideeda oo kale lilkutubi laamkuna bimacnaa calaa cala almaktuubi shayga lagu qoray sida loogu laalaabo kamaa sidii bada'naa aanu u bilownay awala khalqin abuuritaankoodii hore ayaa nuciiduhu aanu usoo celin doon ayaa nuciidu usoo celin doonaa hu khalqeeda sidaan markii hore buraynay baanu usoo celin wacdaa ay wacadnaa waanu ballan qaadnay wacdaa ballan qaadid oo calaynaa korkayaga ahaaday ina anagu kunaa waxaanu ahanay faaciliina kuwu sugaan yeelabaa ilaahay subxaana watacaala fad waxau yidhi laqad katabna waxaanu ku qorray fi zabuur waa kutubta ilaahay oo idin zabuurkani maanta loolama jeedo kitaabkii nabiy daawuud oo keliya walaqad katabnaa waxaanu ku qoray fi zabuur kitaabkii mara kutubta alla oo dhan waa la soo dejiyey min bacdi dikri lawha lmaxfuudka dabadi adikru waxa weeye waa umu kitaab min bacdi dikri lawha lmaxfuudka dabadi waxaanu ku qoray isna hore ugu qoraaye maxay ana alarda arlada macarbuljanna sawaarlada ilaahay oo dhan arlada lagu fakiray ana alarda arlada warisu waxa dhaxli doonaha arladan cibaadiya addoommadayda ayaa dhaxli doona asaalixuun saalixiinta abaydhahay ina fii haadaa qur'aankan ayuu ku sugan yahay labalaawa ay labalaawan sahay baa ku sugan saad baa ku asaad balaaqa waxaa la yidhahdaa sahay oo sigaadhaankaa doonaysa ina fii haadaa kan waxa ayuu ku sugan yahay labalaawa sahay liqowmin bay ugu sugan yahay sahaydaas ambasaadkaas caabidiin alla caabuda wamaa arsalnaaka kumaanaan dirin nebi maxamed oo wax kale ilaa raxma raxmad inaad tahay mooyaane lilcaalamiin caalamka oo dhan baad raxmad u tahay waa risaalada rasuulkuna waa caan culimadu masal bay ka keenaan aayaddanoo waxay yidhaahdeen dee rasuulka ilaahay raxmad buu u yahay laa shaka inay raxmad u tahay masalkeenu culimmadu keenaa waxa weeye haddii aqalkaaga hortiisa uu maro wadi ka qulqulayo ilaahay i hadduu halkaa ka dilaaciyo dabashiishaa biyaha ee dee magaalada dhex maraysa qofku siday u karti u kala kartida badan yihiin unbay uga faa'iidaystaan qaar waxbay ku beeranayaan waxbay ku maydhanayaan waxbay ku dhisanayaan way ku intifaacayaan bini aadamka qaarkoodna darbiyada ka sheekeynaya kadalika rasuulku waa ishaa socota wa maca daalika dadka raxmaddaa ilaahay mudan waayaana waa dad un dheersan kara un iyagu laftooda in weyn laftooda lafooda dheersanaya kul waxaad tidhahdaa nebiga inamaa yuuxaa waxaa la waxyooday ilaya aniga waxaa la ii waxyooday annamaa ilaahukum saa cibaadadii aad caabudaysaan ee cibaadada xaqu li annamaa ilaahukum ilaahinu ilaahun inuu yahay waaxidun keliya ee faalantumna fii maatihi muslimuuna kuwa hogaansamaya bimacnaa hogaansama fain tawallow haddaad jeedsataan hadday jeestaan faqul waxaad tidhaahdaa aadantu fain tawallow hadday jeestaan faqul waxaad tidhaahdaa aadantukum waxaan idin ogeysiiyey ilaahay subxaana watacaala waxaad ka mudan doontaan calaa sawaa xaalay kuw u siman ma arkaysaa dagaal baan idoogu siiyey aadantu tumaha idoogu siiyey alxarb calaa sawa ahlu shirkiga xidid nagama dhexeeyo dagaal baan idin ogeysiiyey anigu waan aan idin qarinayn wain adri ay wamaa adri anigu ma ogsooni a qariib inuu dhow yahay an baciid iyo inuu goor yahay maa tuucaduuna waxa laydin yaboohayaa goor u dhici doono ma ogi aqariibun inuu yahay dhow am baciidun inuu yahay kii durugsan tuucaduun inahu alla yaclamu waa ogsoonyahay aljahra waxa muuqda ee min alqawli ah aljahra waxa la muujiyo min alqawli ah wayaclamu waa ogsoonyaha maa tagtamuun wain adrii ay wamaa adri anigu ma ogsooni lacalahu kaa laydin yaboohayaa inuu yahay fitna inuu yahayba imtixaanba inuu yahay lakum idinka idin yahay wa mataacun iyaynu idin yahay raaxo ilaa xin wain adri anigu ogin lacallahu sibu dhigidda cadaabka dib laydinka dhigaya fitna inay tahay anigu warumaayo lakum ninka laydinsaxaabay wamataacun inuu yahay uruma ogi ilaa xiin ilaa wakti laydin raaxayn doono marka lacalahu damiirkaa waxaynu celinaynaa ta'kiirka weeye cadaabka dib looga hayo iyo usaabinta allah wuxu uhi subxaana watacaala qaala wuxuu yihi rasuulku amba labadaba waa laqey fad rabigayow uxkum xukum bilxaq ilaahay xaqngu kala saar wa rabbunaa rabbigayana arraxmaanu weeye almustacaan oo allah laga kaalmaysto calaa maa tasifuna waxay sifayna calaa maa midka tasifuna aad sifaynaysaa subxaanaka allahuma bxamdika ashhadu an laa